siiya sharaf ciheeda hooyaday artimo daabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho dovolia. kulanti wacaana wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka knn wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikh waxaa ku aasaasantahay sagaaliy bisha oktoobar sanada laba qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ra wasaaraha maamulka yuhuuda rishi sunak oo kulamo la leh waa ra wasaaraha ingiriiska rishi sunak ayaa wuxuu kulamo la qaadanayaa hogaanka maamulka yuhuudda xilli weli yuhuuddu ay wadaan duqeymaha khaza ruushkan waxa uu ka digay dhibaatada ka jirta khaza inay saameyn karto guud ahaan caalamka marka la eego musiibada haatan taagan iyo dhibaatada ay wajahayaan dadka reer falastiin sidee ayuu u saameeyey caruurta falastiiniyiinta duqeymaha aan loo meeldayin ee maamulka khaza waa maamulka yuhuuddu ay ka wadaan marinka khaza iyana waad maqli doontaan qodobadaasi kuwan nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka enan dhabankeeda curubta sunniyaha biildhalatiyo sida qaansa lagu dhigay ilkaahee ka dhuuxa indhaheedan dhayda dhabankeeda curubta sunniyaha bihil sida qaansa lagu dhigay maaheedan duxuusha barkoodu dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydhuway ku dheeshiyo midabkeeda dhinka hawsha barkood dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydhuway ku dheeshiyo midabkeeda dhinka mawaago dhalaalayba jibicsiin ma weyda ma dhallahan la jecelyaha maxallayubaxa kashu dhagaa bidiyo ka dharqaday xadhiigo dharabkii ku yaalba gu dhalaalayba dhibasiir ma weyda madhallaan la jecelyaha maxalayubaxa dhasho dhagaha fidiyu ka dharqaday xadhiiru dharabkii ku yaalba dhowr beri ku horo dhirtiwada magoosho saciwada dhalaalay sida dhoolka gugaao dhudhubihi iyo ka imaan dhowr beri ku horo dhibti e wadaha magoosho saci wada dhalaalay rahufiihidi dhawaaqo gobla dhacuu dhex maaxo ballalaydu hadba dhinac isu kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante maahu fiihidi dhawaaqo roob la dhacu dhex maaxo balalaydu hadbadhina isu kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante dhalaalayba ma dhibicsiir ma weyda ma dhallaan la jecelyaha maxallayubaxa dhashu dhagaafidiyo ka dharqaday xadheego dharabkii ku yaalba oo dhalaalayba ma dhibicsiir ma weyda ma dhallaan la jecelyaha maxalayubaxa dhagdhagahabidiyu ka dharqada ee xadheero dharabkii ku yaalba jirtaa luqunteeda dhabiga dhaayahee jalleeca dhibatada halmaame wadhammay haweenu axyarideeda madagta luqunteeda dhabiga dhaaye jalleeca dhibaatada halmaame way dhiman suleeqo dhulkeennay ku nooshe ti ka dhaxashay quruxde nebi yuusuf dhalaaye hanaan loo dhameeya may dhiman suleeqo dhulkeennay ku nooshe ti ka dhaxaashay quruxude nabi yuusuf dhalaaye hana loo dhameeya mawaago dhalaalayba bibicsiir la jecelyaa heestii midabkeeda dhiinka ayaad maqlayseen waxaa ku luqaynaya fanaanka axmed cali cigaal urinta ereyada heestan waxaa iska allah u raxmaday abwaan cabdicasiis ismaaciil dakhare halka laxanka uu sameeyey abwaan siciid maxamed cali xarawo waana heesihii la qabtay daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n n maantaoo kale febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharaf ciheeda hooyaday

qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagalaa dhegeystayaal aynu ku bilownay waxaa la xaqiijiyey geerida allaha u raxmadee abwaan xasan sabriye afrax oo loo garan og yahay xasan garayd kaasi oo ka mid ahaa bahda abwaaninta soomaaliyeed wax badanna markaa kusoo kordhiyey marka la eego fanka iyo suugaanta soomaalida isagoo sidoo kale sameeyey heese badan iyo sidoo kale ruwaayadaba qaybna ka ahaa abwaaninta aadka looga garanayay geyiga soomaaliyeed allaha u raxmadee abwaan xasan sabriye afra xasan grade ayaa lagu xasuustaa heese badan oo uu markaa lahaa curintooda sameyntooda iyo qaarkooda uu markaa sameeyey dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada xudur oo magaalo madaxa u ah gobolka bakool wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay qeyb ka yihiin gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiciise xasan maxamed laftagreen ayaa waxay markaa gaareen magaalada xudur ee gobolka bakool halkaasi oo ay si weyn loogu soo dhaweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada ayaana soo dhaweyn u sameeyey safarka madaxweynaha ee xudur waxaa markaa la warinayaa in qorsho uu yahay in madaxweynuhu halkaa uu ka bilaabo dardargelinta iyo ku dhawaaqista wejiga labaad dagaalka dhanka al-shabaab oo la filayo inuu ka bilowdo deegaanada koonfur galbeed oo xukuumaddu ay sheegtay markaa in la bilaabi doono dagaal ka dhan al-shabaab oo looga saarayo deegaanada ay go-doomiyeen iyo qaar kamida ah deegaanada ay ku sugan yihiinba waxaana markaa la filayaa madaxweynuhu intuu ku sugan yahay degmada xudra gobolka bakool inuu la kulmo saraakiisha ciidamada qeybaha kala duwan ee bulshada waxgaradka aqoon-yahanada iyo dhammaan dadka markaa reer koonfur galbeed si markaa diirada loo saaro in si rasmi ah u bilaawdo wejiga labaad dagaalka dhanka al-shabaab dhinaca kale xukuumadda soomaaliya ayaa waxa markaa ku dhawaaqday in ay maamul kumeel gaara u aqoonsatay eh, a c c iyo sidoo kale bayaankii ay hor usoo saareen ismada dhaqanka bishii februari horaanteedii oo ahaa inay markaa yihiin maamul eh, madax bannaan oo dadka deegaanku ay dhisteen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka hadlaya kulamo dhex maray xukuumadda madaxda ugu sarreysa dowladda iyo hogaanka a c c firdhiye waxaan halkan kusoo jeedinaynaa war saxaafadeed labadii isbuuc oo lasoo dhaafay gunaanad u ah wadahadalladii iyo doodii dheereyd ee dowladda federaalk soomaaliya xukuumaddeeda iyo madaxweynaha iyo maamulka sc e c khaatumo dhex maray sidaan u dhigan yahay xukuumadda federaalk soomaaliya ayadoo gudanaysa mas-uuliyadda iyo waajibaadka ka saaran wadajirka iyo suhaynta dalka waxay marti qaaday hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka ah ee s c khaatumo mudane cabdulqaadir axmed oo cali fardhiye iyo wafdi uu hogaaminayo oo heer ah si wada tashi looga yeesho xaaladda deegaanka iyo guud ahaan dalka doodo iyo falanqayn dheer oo taabanayay xaaladda siyaasadeed amni bani aadamnimo kadib waxaa la ysla qaatay kow xukuumadda federaalku soomaaliya waxay mar labaad taageeraysaa go-aanadii isimada dhaqanka ay shirweynahoodii laascaanood ka soo saareen lixdii bishii febraayo ayadoona soo dhoweynaysa markaana la shaqaynaysa maamulka ku-meelgaarka ah ee dadka deegaankaasi ay dhisteen labo xukuumadda federaalku waxay mar kasta ku baaqaysaa gacanna ka geysanaysaa dadaal kasta oo nabad iyo xasilooni kusoo dabaalaya deegaanadaas ayadoo wixii khilaafa ee jirana lagu xalinayo wadahadal iyo wadaxaajood waxayna maamulka s c khaatumo ku bogaadinaysaa sida ay diyaarka ugu yihiin xabad joojinta iyo nabad ku wada noolaashaha saddex dowladda federaalka soomaaliya waxay ugu baaqaysaa somalilan iyo maamulka s c khaatumo xabad joojin iyo inay sii daayaan maxaabiista ay kala hayaan waxayna xukuumadda federaalka diyaar u tahay inay fududeyso howlaha arrimahaas la xidhiidha afar xukuumadda federaalku iyadoo ka duuleysa mas-uuliyaddeeda waxay si deg dega ah ugu howlgalaysaa dibna usoousooodib u soo nooleynta iyo tayeynta adeegyada bulsho adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo guud ahaan arrimaha bini aadamnimada qodobka shanaad ee u dambeeya xukuumadda federaalk soomaaliya waxay ugu baaqaysaa hay-adaha dowladda bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamka in gargaar bini aadamnimo oo degdega lala gaaro deegaanadaas wabilaahi towfiiq wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayuu ahaa oo ka hadlayay go-aanka xukuumadda ee ku aadan maamulka kumeelgaarka ee c c khaatumo oo uu madaxda ka yahay cabduqaadir axmed aw cali firdhiye dhinaca kalena hogaanka kumeelgaarka ee s c ayaa dhankiisa ka hadlay kulamadii ula qaatay madaxda ugu sarreysa ee xukuumadda madaxweynaha ra-isul wasaaraha iyo sidoo kale dadaalkii ay ugu jireen markaa inay helaan sida uu sheegay in markaa la tixgeliyo go-aamadii horey ay u gaareen dadka deegaanka ee s c waa kan cabduqaadir axmed awcali firdhi ugu horeyn ilaah waa mahad iska leh marka xigta waxaan uga mahadnaqayaa madaxda qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare casuumaddii qiimaha badnayd ee ay u fidiyeen wafdigayga oo aan ku nimi magaalada muqdisho safar shaqo lixdii bisha oktoobar labada kun iyo saddex iyo labaatankii waxaan kaloo uga mahadnaqayaa xukuumadda federaalka ah soo dhoweyntii qiimaha badnayd ee ay u sameeyeen aniga iyo wafdigayga tan iyo markii aan soo degnay iyo intii aanu joognay caasimadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee muqdisho waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalo madaxda qarankeenna muqdisho oo si diiran oo walaalnimo leh oo soomaalinimo leh noogu soo dhoweeya caasimaddii jamhuuriyadda safarka yagaas wuxuu ahaa safar sheekosaan sheegay waxaanu ku nimi casumad aanu ka helnay dowladda federaalk soomaaliya wadahadal dheer oo uu ka warramay saaxiibkay wasiir fiqi kadib go'aamadii ka soo baxay waxay ahaayeen kuwa uu inoo akhriyay waalkay runtii waa go'aamo wax ku ool ah oo dhaxalgal ah oo ay ku jirto danta qaranka soomaaliyeed guud ahaan iyo danta deegaanada s s c gaar ahaan wadahadalladaas waxay ku soo qayoodeen dowladda federaalk ee soomaaliya inay aqoonsato maamulka kumeel gaarka ah ee laga dhisay deegaanada s s c ee aan hogaaminayo mar kale dowladda federaalka ah waxaan uga mahadnaqayaa qiimaynta iyo dowrka ay siiyeen maamulka ay dadka shacabka ay soo dhisteen ay garwadoodanka ka ahaayeen isimada dhaqanka ee deegaanada s c waxaan kaloo halkan doonaya inaan ka sheego waxaa iman doona magaalada lascaanood si dhaqsaa ah u iman doona wafdi ballaaran oo ka socda xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo uu hogaamin doono wasiirka arrimaha gudaha mudane axmed macalin fiqi iyo wasiiro kale oo fara badan waxaanu u diyaarin doonaa wafdiga ka soconaya xukuumadda federaalka soo dhoweyn u qalanta oo u dhiganta qiimaha dowladda federaalka ay u hayaan dadkaasi mar kale waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan dowladda federaalka ah xukuumadda dan qaran iyo wasiiradii xukuumadda dan qaran oo si dhow noogala shaqeeyey arrimian u nimi waxaan si gaar ah u xusayaa saaxiibkay oo dhinacayga taagan mudane axmed macalin fiqi oo dowr weyn ku lahaa wadahadalladii soconayay iyo natiijada soo baxdayba aad baad mahadsantiin salamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu codkaas aad maqlayseen waxa uu ahaa hogaamiyaha kumeel gaarka ah ee s c c cabduqaadir axmed ow cali firdhiye oo isagu markaa kaga mahad celiyey xukuumadda soomaaliya oo maamul kumeel gaara u aqoonsatay a c c go-aamadii ay hore u gaareen iyo sidoo kale maamul ay dhisteenba dhinaca kalena puntland waxaa weli markaa cakiran marka la eego xaaladda siyaasadeed ee u dhexeysa xukuumadda iyo xubnaha mucaaridka mucaaradka puntland oo shirar yeesheyna waxa ay kasoo horjeesteen qorshaha hogaamiyaha puntland saciid cabdulaahi deni ee ku aadan arrimaha doorashooyinka waqtiga u haray deni waxaa la aaminsan yahay inuu yahay waqti aada u yar shaqada laga rabo marka la aadayo doorasho qof iyo codana waa ay ka ballaaran tahay kana waqti badan tahay waqtiga haatan u haray siciid cabdulaahi deni waatana keentay in walaac badan ay dareemayaan ayna ka muujiyaan walaac arrimaha doorashooyinka xubnaha mucaaradka puntland mid ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa akhriyay bayaan kasoo baxay xubno la baxay dalada mucaaradka puntland dalada mucaaradka puntland war murtiyeed dalada mucaaradka puntland waxay u taagan tahay qabsoomidda doorashada ee puntland ay wajahayso xilliga kala guurka ah kadegidda iyo ka wacyigelinta bulshada khataraha amni iyo maraan habaabinta siyaasadeed sidoo kale dalladu waxay u taagan tahay ilaalinta iyo ka shaqaynta bedqabka iyo wadajirka bulshada nafyo maalba dallada mucaaradka puntland waxay bulshada la wadaagaysaa khatarta iyo marin habaabinta joogtada ah ee sidii looga bartay xukuumadda wakhtigeedu dhammaadka yahay ay dadka puntland uga weecinayso waaqica jira iyo tubta toosa waxaa maragmadoonto ah in madaxweynuhu xiriir la samaynayo deegaanada kala duwan ee puntland isagoo ka codsanaya inay taageeraan khudbadiisii caalwaaga ahayd islamarkaana uu ku bixinayo kharash qabashada shirar uu bulshada isaga horkeenayo taasoo ay ka dhalatay hadallo xanaf leh oo hawada ay isu marinayaan bulshada magaalo ku wada nooli halka taa bedelkeeda ay mudnayd inuu ku bixiyo mushaharaadka shaqaalaha iyo ciidamada mushaahar la'aanta ah muddada dheer sidoo kale madaxweynuhu wuxuu maalmahan ku howlan yahay abaabul ciidan si uu dagaal dalka u geliyo waxaana taas caddayn u ah shirarka joogtada ah ee uu ka wado talisyada ciidanka sida taliska ciidanka daraawiishta ee kontoni afraad la kulanka saraakiisha ciidamada ugu sarraysa gaar ahaan kuwa howlgelinta u qaabilsan iyo kuwa uu sida gaarka ah ugu kalsoon yahay abaabulka colaadda uu ka wado madaxweynuhu waxay dadka reer puntland xasuusinaysaa dagaaladii uu ka riday boosaaso iyo garowe kuwaasoo geystay khasaare aan weli laga soo kaban waxayna arrintan maragmadoonto u tahay sida madaxweynuhu u doonayo inuu xukunka ku joogo qori caaraddiis muddo kororsina uu ku xalaalaysto waxaan ku kalsoonnahay in kala qaybin bulsho iyo xukun maroorsi toonna aanay ahayn dariiq lagu najaxo oo ay tahay horseed guuldarro iyo fashil siyaasadeed waana waddo maristeeda horey loo soo tijaabiyey oo aan la mahadin dalladdu waxay bogaadinaysaa soona dhowaynaysaa baaqyada ka soo yeeraya waxgaradka puntland ee mas-uuliyadda iyo fariinta wanaagsan xambaarsan dalladu waxay dadka reer puntland ugu baaqaysaa inay ilaashadaan midnimadooda wadajirkooda iyo dowladnimadooda kana digtoonaadaan wax kasta oo waxu dhimaya sidoo kale waa inay xoojiyaan amniga ilaaliyaanna xasiloonnida deegaanada puntland dalladu waxay garowsan tahay in dowladda imaaraadka iyo puntland uu ka dhexeeyo xiriir soo jireen oo taariikhi ah waxayna bogaadinaysaa taageerada ay puntland siiyaan waxaanse ka digaynaa in ciidanka b m b f oo ay gacanta ku hayso loo adeegsado caburinta shacabka iyo awood maroorsi waxaana aad uga xunnahay inay ka qayb qaateen dagaaladii boosaaso iyo garowga ka dhacay laguna waxyeeleeyey dadka shacabka ah haddana loo diyaarinayo inay ka qayb qaataan dagaal hor leh waxaa warmurtiyeedkan soo saaray eh, xubnaha dalladda mucaaradka uu ka mid yihiin kow urur siyaasadeedka mideeye urur siyaasadeedka horseed urur siyaasadeedka shaqaalaha urur siyaasadeedka dhallinyarada madasha siyaasadda puntland madasha sarraynta sharciga golaha badbaadada puntland golaha samata puntland midowga musharixiinta puntland mid ka mid ah xubnaha dalada mucaaradka puntland oo akrinayay war-saxaafadeed mucaaradka puntland ka soo baxay oo ay markaa ku qaadaceen qorshaha xukuumadda puntland ay ku aadan inay qorsheynayso inay qabato doorasho qof iyo coda xilli bilooyin uun ay ka harsan yihiin muddoxireedka sharciga ah ee uu ku joogi karo xafiiska puntland hogaamiyaha puntland saciid cabdulaahi deni oo dhowaan dib uu noqday puntland sheegayna in doorasho qof iyo cod ay qaban doonaan taasi oo ay weli walaac ka muujinayaan xubnaha mucaaradka weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenana waad nagala socotaan dhegeystaal weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenana waad nagala socotaan saaxiibyaale markaan haddii aynu eegnana waxaa weli kasii daraya xaaladda murugsan ee falastiin gaar ahaan ghaza waxaa soo warinayaa in haatan ilaa iyo shan cisbitaal oo kamid a ah cisbitaalada ugu waaweyn khaza ay joojiyeen shaqooyinka caafimaadka sababo la xiriira in la waayey wax lagu qabto ama lagu dabiibo dadka dhaawacyada ah ee yaalla isbitaalka waxaa ka go-ay adeegyadii ay haysteen ee korontadii biyihii iyo waxyaabihii kale ee muhiimka u ahaa oo ay kamid mid ahaayeen qaboojiyaasha wariyaha aljaziire uga soo waranta khan halka loo yaqaano oo khaza ka tirsan laguna magacaabo hani abu isheyba waxay soo warinaysaa in ilaa iyo shan isbitaal oo kamid a ah isbitaalada ugu waaweyn ee khaza ku yaalay gebi ahaanba aysan shaqaynaynin maadaama ay waayeen waxyaabay u baahanaayeen sidoo kale qaarkood waa ayba burbureen oo waxaa hareelay duqeymaha aan loo meeldayin ee maamulka yuhuuddu ay ku beegsanayaan khaza isbitaalada qaarkood ay markaa joojiyay shaqooyinka waxaa kamid ah alamal isbitaal lagu yaqaano oo kamid a ah isbitaalada ugu waaweynaa ee lagu dabiibayay dadka ku dhaawacma duqeymaha israel ay ka wada khaza haddii aynu eegnana khasaaraha weli waa uu sii kordhayaa tirada dhimashada haatan waxay mareysaa dadka rayadka ee falastiiniyiinta ee duqeynta ku dhimanaya tan iyo toddobadii bishii oktoobar markii weerarka ay qaadeen ururka xamaas waxa haatan tiradu ay mareysaa saddex toddoba boqol shan iyo siddeetan ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasi oo ku dhintay duqeymaha aan loo meeldayin ee maamulka yuhuuddu ay ku garaacayaan khaza iyo deegaanada kale ee falastiin sidaasoo kale iyana israa-el waxaa laleeyahay tirada ka dhimatay waa kun ruux dhanka kalena ra-iisul wasaaraha maamulka yahuuda benyamin netanyahu ayaa gaaray israel sidaasoo kale waxa uu tegay magaalada qudus ee jerusalem ee iyagu yaqaanaan waxaa sidaasoo kale uu la kulmay xubno kamid ah golaha wasiirada iyadoo qorshe uu yahay inuu la kulmo benyamin netanyahu ra wasaaraha maamulka yahuuda waxa uu ka degay tel aviv rishi sunak ra-isul wasaaraha u k isagoo sheegay sababta israel u tegay inay tahay u muujiyo midnimo dadka reer israel ama dadka yahuuda waxaynu doonaynaa inay idinku guuleysataan ayuu u sheegay warbaahinta rishi sunak dhinaca kalena in ka badan boqol taraag oo ah gawaarida xamuulka qaada ee waaweynka ayaa laga sugayaa ama la sugayaa inay gaaraan marinka rafax si ay kaga soo gudbaan masar gudahana ugu soo galaan magaalada khaza maadaama dadku ay aada ugu baahan yihiin inay helaan gargaar bini-aadanimo oo deg dega iyadoo la filayo lana doonayo in gargaarkan bini-aadamtinimo uu gaaro khaza ka hor maalinta jimcada ah oo ah maalinimada berri ah waxaana dadku ay ku jiraan xaalad aada u adag marka la eego dhibaatada ay wajahayaan dadka falastiiniyiinta oo aan haysan cunto biyo iyo hooy maadaama duqeymaha maamulka yuhuuddu ay wax waliba burburiyeen sidaas oo kalena marinadii muhiimka ahaa ay usoo marayeen adeegyada korontada iyo biyaha ay gebi ahaanba ka jartay khaza oo go-doomin toosa ah ay gelisay maamulka yuhuudda markii xamaas ay weerar ku qaadeen yuhuudda sidaas oo kale weli waxaa halkooda kasii socda duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda oo lagu duqeynaya marka la eego marinka khaza waxaana sii kordhaya khasaaraha markaa dadka rayadka ah soo gaaraya sidaasoo kale daanta galbeed ay maamulka yuhuuddu dad rayada ku dileen oo dibadbaxyo dhigayay kana soo horjeeda xasuuqa dadka rayadka ah loo haysto waxaa leeyahay qoysas fara badan oo rayid ah ilaa soddon qoys ka badan ayaa lagu dilay duqeymaha maamulka yuhuudu ay ka wadaan khaza waxaana lagu tilmaamay isirsifeen inay doonayaan inay dadka rayidka ah xasuuqaan qoysas badan ayaa la sheegayaa in magacooda ama diiwaankoodiiba laga waayay khaza maadaama ay wada geeriyoodeen oo xitaa aanay jirin dadka haray dhammaantoodna waxay ku dhinteen duqeymaha aan loo meeldayin ee maamulka yuhuuddu ay ka wadaan khaza khasaarahana waxa uu noqday mid lixaad leh oo joogto ah marka la eego khasaaraha ka dhalanaya duqeymaha ay geysanayaan maamulka yahuudda dhinaca kalena warbaahinta aljaziira waxay warbixin ka qortay dhibaatada ay wajahayaan caruurta falastiin oo la aaminsan yahay inay noqdeen dhibanayaasha ugu badan ee ay dhibaato maskaxiyan iyo mid nololeedba ka soo gaadhay duqeymaha ay wadaan maamulka yahuudda waxaa la leeyahay duqeymaha khaza shan iyo tobankii daqiiqaba waxaa ku dhimanaya mid ka mid ah ama hal wiil oo dhallinyaro ah ama hal cunug oo caruurta aan qaangaarin ah sida laga soo xigtay hay-adaha injooyada ee falastiin ka shaqeeya iyagoo sheegay in marka la eego tirada dadka ku dhintay duqeymaha maamulka yuhuuddu ay u badan yihiin dhallinyaro haween iyo caruur in ka badan boqol caruur ayaa la sheegayaa inay ku dhintaan maalin waliba duqeymaha ay maamulka yuhuuddu geysanayaan tan iyo toddobadii bishan oktoobar waana tiro aada u badan marka la eego dadka rayadka ah ee haatan ku dhimanaya duqeymaha ay geysanayaan maamulka yuhuudda saddex ruux oo ah dadka geeriyooday waxaa la leeyahay waxay u badan yihiin caruur iyo haween marka la eego khasaaraha ugu badanna waxa uu gaaray dadka rayidka ah waxaynu markhaati ka nahay xasuuq bini-aadamnimo kii ugu xumaa inuu ka dhacay khaza taariikhda ayaa xusi doonta waxaa khaza ka dhacay marnaba indhaha lagama qarsan karo ayuu yidhi afeen u hadlay hay-adda lagu magacaabo children international falastiin oo ah hay-ad falastiin ka shaqeysa waxaa lasoo wariyey markaa in dadka ugu badan ee dhintay ay yihiin caruur sidoo kale shan iyo tobankii daqiiqaba duqeymaha maamulka yuhuuddu ay ku dhimanayaan caruur falastiiniyiina waana khasaare aada u weyn marka la eego in dadka rayidka ah ay ku geeriyoonayaan duqeymaha maamulka yuhuudda sidaasoo kalena caruurta iyo birmigeedada aan waxba galabsan ay beegsanayaan maamulka yuhuudda weli barnaamijka kulanka aad ka yarina waad nagala socotaan saaxiibya kulmiye news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network xabadiisu nugula hadduu waayo ku rabay rogal noqosho badanaha reer magale caashaqay rubadiisu ka maqan yahay hurdaduu ku reemiyo riya badana riya wahali badanaragunaaga jecela dumarkuuna ragunaaga jecela dumarkuuna urona haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badana ragunaaga jecela dumarkuuna urona ragunaaga jecela dumarkuuna urona haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badano anun ma isu raacaan caashaqaa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge wale aniga lay raraye kolawayisreeban kolawayihe isiraadshan runtaa ridaygu wareeyo caashaqaa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabbaa ogee walle lay raraye kushubiyuga roob dhulku rays qabooba ramasto gudgoona kasiraacda dheeraha fule maalin reeya fanragragasho badanaha

darashada kulite haddii uu ribada rugta beerka weheshado raxan reebka caashaaqo beerka weheshado raxan reebka caashaaqo ruux waynu daranaa raxmadii lafta maqan rugta beerka weheshado raxanreebka caashaaqu rugta beerka weheshado raxanreebka caashaaqu ruux waynu daranaa raxmadii lafta maqan maray ruuggiyo laftay jaban irushe kalgacalkuye caashaqaa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabbaa ogee wale aniga lay rarayee maray ruugiyo naftay jaban irushe kalgacalkuye caashaqaa runtaa ridaygu wareeheyo caashaqaa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge wale aniga lay raraye Música inay raalli geliseen ragado ha bixinine rabaqaadee yololkee qofna uma riyaaqeen manay raalli geliseen ragado ha bixinine rayigina taliyo ayagiina taliyo dhankabaanu riixna rakab suuligal weeye dhankabaanu riixna rakab suuligal weeye rasamaalkii caashaqa qiimigihiisi waxaa riday rasamaalkii caashaqa qiimigihiisi waxaa riday ee ka dhigay riiqiiska waxaa loogu raadgaday rasamaalkii caashaqa qiimigihiisi waxaa riday rasamaalkii caashaqa qiimigiisi waxaa riday ee ka dhigay riqiiska waxaa loogu raadgaday mantareher berina raray iyo iyo ismoodsihiis caashaqaa runtaa ridaygu wareeheyoheystii laftu raaxa jecela ayaad maqlayseen waxaa ku luuqaynaysaa laaw raxmade fanaanada saada cali warsame waxayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka een warbixino kale iyo heese socda balse markan waxaad ku dhawataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa khamiis taariikhduna waa sagaaliyo tobanka bisha oktoobar labada kun labaatanka waa maalinta laba boqol sagaashan labaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan toddobaatan iyo saddex cisho haddii aan laydmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii labada kun tobankii ku dhowaad labaatan qof ayaa ku geeriyootay soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay maqaaxi ku dhoweed xarunta maamulka hiiraan ee magaalada beledweyne maantaoo kale sanadii labada kun iyo labaatankii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay golihiisa wasiirada xukuumadda soomaaliya kuwaas oo intooda badan ahaa wasiiradii xukuumadii hore ee ra-iisul wasaare kheyre isla maalintaasina allah u naxariistee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyootay seenab xaaji cali baxsan oo ka tirsanayd fanaaniinta hobolada waaberi waxayna ahayd fanaanad soomaaliyeed oo aada looga yaqaanay geyga soomaalida allah u naxariistee baxsan waxay ahayd fanaanadii ugu horreysay oo ka haysta raadiyo muqdisho maanta kale sanadkii labada kun qarax ismiidaamin ahaa ayaa lagu dilay gudoomiyihii degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan maxamuud nuur cagajoof oo loo yaqiinay dabaashe maanta kale sanadka markuu ahaa kun sideed boqol labaiyo tobankii naabulyan bonaborti ayaa ciidamadiisii kala baxay ruushka maanta oo kalena sanadkii kun sagaal boqoliyo kontonkii ciidamadii qaramada midoobey ayaa qabsaday magaalada pyongyang ee caasimada dalka kuuriyada waqooyi maantaoo kale sanadii kun sagaal boqol koob kontonkii dalalka mareykanka iyo jarmalka ayaa ku dhawaaqay inay soo afjareen dagaalkii ka dhexeeyey labada dowladood maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii benisir bahuuto ayaa markiisii labaad loo doortay ra-iisul wasaaraha dalka bakistan ugu dambeyntii maantaoo kale sanadka markuu ahaa labada kun iyo shantii waxaa dalka ciraaq laga furay maxkamadeynta madaxweynihii hore ee dalkaasi sadaam xuseen guud ahaan waa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay dib dibidna kugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n san tahay luul oo la socodsiineysay xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay warbixinada kale ee barnaamijka haddii aynu sii eegnana weli waxaa markaa jira in siyaabo kala duwan looga falceliyay dhibaatada dadka reer falastiin ay wajahayaan xidiga lagu magacaabo maxamed saalax oo liverpool kooxda lagu magacaabay ee holalka ingiriis ka ciyaarta u ciyaaro kabtan oo xulka qaranka ee masar ayaa ka mid noqday xidigaha ugu caansan ee markii ugu horreysay ka hadlay qadiyadda falastiin sidoo kalena sheegay in dhibaato weyn lagu hayo dadka reer falastiin koob iyo soddon sano jirkan ayaa waxa uu soo duubay muuqaal yar oo sakimo soconayay uu kaga hadlay dhibaatada haysata dadka reer falastiin gaar ahaan khaza duqeymihii u dambeeyey iyo dhibaatada dadkaasi ay wajahayaan waxa uu markaa yiri ma fududa xilligan oo kale inaad hadasho waqtiyada xilligaana waxaa jira dhibaato aada u badan arqalad iyo waxyaabo wadnaheena iyo qalbiyadeenna taabanaya dhibaatana ku ah dadka reer falastiin ayuu yidhi maxamed saalax oo isagu muuqaalkaa soo dhigay akoonadiisa baraha bulshada xidigan xulka qaranka ee masar waxa uu markaa isagu sheegay in loo baahan yahay dalalka caalamka hogaamiyaashoodu inay dib isugu noqdaan sidoo kalena la joojiyo dhibaatada ka socota khaza aad ayay u kacsaneed xiisadda khaza toddobaadadii lasoo dhaafay waxayna markhaati u ahayn xasuuq iyo dhibaato badan oo dadka soo gaartay oo aan waxba laga qaban sidoo kale waxaa khasab ah in la joojiyo xasuuqa lagu hayo dadka falastiin iyo shacabka waxaynu markhaati ka ahayn qoysas badan oo la xasuuqay ayuu hadalkiisa raaciyey maxamed saalax xidigan oo isagu markaa ka ah xidigaha kubadda cagta ugu laacibsan marka la eego sidoo kalena kamid noqday dadka kaliya ee qadiyadda falastiin ka hadlay dhinaca kale haddii aynu eegnana hoos udhac ayaa ku yimid ayaa laleeyahay dadka yuhuudda ee ku nool wadamada muslimka ah shan iyo tobaatankii sane ee u dambeeyey tusaale ahaan haddii aynu eegno afghanistan markii yuhuudda dal loo aqoonsaday kun sagaal boqol afartankii waxaa ku noolaa ayaa shan kun oo ruux haatan afghanistan waxaa laga yaabaa inaan laga heleynin qoysas yuhuuda sidaasoo kale iiraan sanadii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii markii la aqoonsaday yuhuudda waxaa ku noolaa boqol kun oo ruux oo yuhuuda balse warbixin lasoo bandhigay laba kun lix iyo toban xog aruurin waxay muujinaysay sagaal kun iyo sideed boqol oo ruux un inay ku nool yihiin sidaasoo kale ciraaq markii la aqoonsaday maamulka yuhuudda waxaa ku noolaa boqol waa kun boqol iyo konton kun oo ruux waxaana laba kun iyo toddobiyo toban warbixin lasoo saaray ay muujinaysaa in toban ruux oo yahuuda uun ay ku noolaayeen xilliga tunisiya haddii sidaas oo kale markii la aqoonsanayay boqolaal kun ama boqol shan kun oo ruux oo yahuuda ayaa ku noolaa warbixin laba kun todobiyo tobankii lasoo bandhigana waxay muujinaysay in kun iyo toddoba boqol oo ruux keliya ay ku nool yihiin markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartaayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay mahankiyo wakhtigu aadmigii hawl ku dhiiradee hadafkiyo walow ay rajadu noo hirgeli doonto kalamaan hunguri kuma rabniyo haybad iyo faane harka galay markii loo safteen hadalka tuuriyayno hindisaha bilowgeeda iyo hilinka mawduuca innagoon hareer marin waddada heli ogaanteenna habka laxanka heesaha markaan dhabu hadaafayno dadka qaar hawada kala socdiyo hirarka moobeelka hafiskaga dhex bayshow la tahay haaba iyo qaade mase oga raadkiyo dhibkaan hawsha loo maro e ha yeeshee hanbaa jira weyn higsicaannimo eh hanfadyeelkadiis iyo ninkan hoos warkau dhugane halyeeyada micnuhu dhaadhaco hadafka taageersan hambalyada indheer garadka iyo shacabka noo heellan hadiyo jeerna hiilkiyo ducada nala hareer taagan ayaan ugu haliilinoon dartood la harjadaynaahe habeen qura madayneen tixaan loo hamuun qabin xeyb xeyb la sheegtiyo habar habar ma joogte haween iyo rag maantaba yaynaanu kala harin warwaa iga dalab waa horseed iyo abwaan soo halgamay waaye cadow noo heshiiyuu markuu horor u goodaayo laabta kama hingoodeen sidii aar hamaansadeye bashiir dheere heesaha qarniga kuma halgaadeene waaqlana hargaysiyo berbere kama huleeleene axmed dheere hooyaala gabay hagac ma siiyeene maday waa haliyey nala jiriyo howlkar daacadaeh cabdullana hiddaha kama tegayo heerka maansadaeh howdiisa hee iyo markaan hugunka raacsiinno ayuunbay hullaabtiyo rucbigu naga hadaafaane inkastoo la wada hubo inuu hibo ilaah siiyey hab isaga u gaariyo halkuu shirib la joogaahe haddii eray hannaankiio sharciga lala hareer qaado ama hadafka guud iyo waddada naga habawsiiya yaxtuur halisa hawshana qulboo harase keenaya warhankooda qaar hoos u dhiga shacabka noo heellan ujeeddada iyo intuu hagaya mowduuca isagaa hoggaanka u hayoo hoos ka maamula eh hadal meesha aan qaban ninkii kula hankaag maaga horta guurahe iyo canaan hubanti weeyaane adduunkuna halkii lagu ogaa waa ka haajireeye hardan iyo waxaa dhacay ifkaan lama heshiiyaane hal daqiiqo layskuma oggolo hansi iyo jiife in markaan af layskaga hanjabo hadalku soo dhaafiye halis noqotay xaajadu nafta alla isku haystaahe mar hadduu helyey niman aqiin horay u soo sheegtay maxaan uga han adduun heerki waa ba'ay allayleh maxaan uga han adduun heerki waa ba'ye ow yidhi adduunka dabbaa ka holcaya dabka maanta ka holcaya adduunka waxaa ugu xanuun badan ehelka halka qoysa oo isu muuqda oo dabkay kala qaadan jireen aqalladoodii ku gubaya bowma israa'iil iyo falastiin baa hadda ehel dhigaysaaniin war kuwaas laftirkooda dabka ka baxaya waa caloolxumo kale laakiin anugu hadda waxaan kaala hadlay dabkan ka huraya shabeellada dhexe ee dadka qaraabadaah isku laynayaan ee cadowgu isku diraya si uu ugu cimri dheeraysto dulmiga uu dadka ku hayo warheelka aqallada iska gubaya ilaan shabaabaa ka dambeeya w wax la gubaya haddaad aragto shaqadaa dad baa iska leh war waxaan maqli jira wixii xunba naf iyo shaydaan baa loo tiiriyaahe waayahan dambe wax allaali wixii xunoo dhaca shabaab iyo shaydaan baa korka laga saaraa war waxba ma ogid in ehelkan dabka ka dhex socda siyaasad baa ka dambaysa oo log inoo la eymiyo afkayoona idinkaandeerna ilaaheena fari ersaagad luguba yoona irid lahaskoolaw hawl ilaahay nooreebay islaamow halis eymiyoy urbow xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda shabeellada dhexe bay tagaan inuu kala imiyaan dadka ehelka isdilaya waar nimanka kooran siyaasad baa ku jirta iyo bansiinku hoosanku dhiibohayaana oo ehelka isdilaya danta siyaasadooda ku dhex jirtaa maxay tahay war ugu weyn oy siyaasiyiintu ka raadinayaan qaraabadu markay shabaab la diriri lahayd oo deegaanadooda ay xoraysan lahaayeen inay iyagu isdilaan waaye kadibna ay warbaahinta la soo istaagaan xasan sheekh dagaalkii waa ku fashilmay war shabaab dagaalkiisa in xasan ku fashilmo danta ku jirtaahi waa maxay suucadow dalka qabsanaya ma qabaan oo hadda dadka sidaa u fakeraya yay xukumayaanoo berri inay matalaan rabaan wartalow markii foolxuma dhacday eedda qofba dhinac buu la aadaaye shabaab iyo siyaasad markii laga soo tago waxa meesha joogo isdilayaaha waa dad aan kala guuraynin oon kala tegaynin oo dhalasho iyo dhiig iyo deegaan ka dhexeeyo berrina waa la sheekaysan doonaayo colaaddu weligeed ma jirayso kaad maanta qabiilahaan iyo jufahaan u dilaysaana waa gacantaadii ood jarayso waa kii barri kuu hiili lahaa oo ku anfici lahaa marka warya dhammaantiis solka waxaan kula talinayaa markaad diloo dooc qofna darajo kuma helo dagaal sokeeyana laguma ciilbahe ciil buu kordhiyaa warba waxbadeele waxaan ka maqli jiray jeebada shabaab waa jidhaa madax ku joogtaa war abwaanina geellabaadda kahor wuxuu yidhi allow yaa isgarabsado kollay kalama guurtaane wali kaga dheeray mushuraasana nisalaytana hata heshiiye war gogoshii burka darimee saddexda bilood taallay horta xaggay ku dambaysay maqawda maqashii waxbaa u qaban bay ahayd war shariifyuu uga tegey war warqadda siyaasiyiinta ka soo baxday xasan iyo xukuumadiisa looga soo hor jeeday sheekh shariif baa ugu horreeyey war anina weliba arafaday dooy i adab leh deer i maduulleh doong i lugun daddhaladiiyaa aynan isdabargoynee ilaahay daawisheenna war calaa kulli xaal cosoble iyo sheikh shariif iyo cali guudlaawe iyo madaxda kaleo deegaanka ka soo jeeda dadkana berri codka ka raba iyo inay xukumaan waxa aad doonaysaan iyo waxa meesha ka socdaaha isma laha waana kala duwan yihiin baan leeyahay war maxaad ula yaabaysaa ragga aad tirinaysaan dhiigga dadkay wax ku noqdeen war madaxda deegaanka ka soo jeeda kaba ku tukada ma ku jira aryaha naga joog waaqlow dad badanoo kabaa ku tukadee war dadkun walaalee isdhamaa maayo hayaan lankidarkurooga erawaay ino daartiyoha ku guurano dalaalbinaan e dejiyo qaramada midoobay guroka dawarsidoo fade war kulli xaal hadday siyaasiyiin tahay iyo hadday culimmo tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday waxgarad kala tahay dadka deegaanka ka soo jeeda waxaan kula talin lahaa dadku hadday dhammaadaan dhirta ma xukumaysaan aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi how nin eedgeela iska ogow iluma dhowrto ilkale nin eedgeela iska og ogaw eh. ilumaa dhowrtoo ilkaale war kalemaanay war ma haysiine eh. ssc s c khaatumo eh. waxaa loo aqoonsaday maamulku meelgaara oo federaalka ka tirsan hayaay waan wallaweynay miyaa isku dhex yaacdeen warbow haddii s c puntland bay ka tirsanayde madaxweyne saciideni maalgala tashaday war wasiirka arrimaha gudaha fiqi oo hogaamiyaha ssc s firdhiya dhinac taagan yahay ayaa ku dhawaaqay ssc inay maamulku meelgaara tahay federaalkana ka tirsan tahay waar balbalyeecab ma ixtiraafkii somalilan baa s c loo leexiyey obow adbisma loo dirihayaaseyo xoojiyaan difaaca oo bashiiruma puntland baa weerar qaadi rabta war laasacaano bannaanbaxa ka socda maamulka lagu dhawaaqay lagu taageerayo waar walla weynay arrinkaasi qarannimada somalilan baa lagu burburinayaae raallina ka noqon mayne muuse bixina waan aqaanay igawalle tanoo kale ma yeelee dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqal arrintan madaxweyne deni baa lagu xumaynayaa puntland lama aqbali doontee kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war maamulka s intay hees ka samaysanayaan waxay si ku meel gaara u sii qaadayaan maantoo kalena madaxaana furan war maxaad u xaqiraysaa s c hayse waa leeyihiin miyaadan maqal s gaabin mayso gadaal u laaban mayso iyo qaar kaloo badan aryaadhaha fiqi iyo firdhiya minay maamul cusub feermeeyeen waa fiiday faadahraalkiye yafarxaya seefoolmaado war kalamaanay geega juuqjuugdii langanbaahan maleg doo ani iimbinawya geegama oo dhegansida kortaana madayow doo kaldow baxay iyo hoddowsan bixinba hadda adaankaa war sugow hayna maday horta muxuu nagu aadaynaya maannagaa u diidnay war maishii baydhaba war ka soo baxay war ma madaxweyne lafta gareen al-shabaab fiiriyey war galagalag-diima doonumu gorana war fayl ani siinhaye oo dhegansida haddii kalanhayna geedaga binahay warya yaayaa kugu dhegan warka sooma daysido war maroodu baan habahi balambaal magarya madawiine xasan shagagu hudura digkaari aryamadeeyo xudur miyaan go'doonsanayn boo ma cirku maraymsa dhulka war madaxweyne ma go'doomo mawaalantii war xudur madaxweyne tagay cabdiqaasi kadib ma arkine eh. say wax u jiraan maroodi binaaha bahay basin aray dawoodu u sameeyey galemeerays loo haytan maata madawiinaga wujigii lamaad oo dagaalka al-shabaaba bilaawe waana gobolka hudurle hata digkaari arrintaasana ku bilaawo hay go'doonsanta iyonay hudur iyonay koonfur galbeeda shalgohongna midhii doonto haajii qamsiinta lakaseeda iyonay gaara dameerka war ayaa lehe war raysul wasaarihii hore xasan cali khayre xudun markuu tegey hadalka hore wuxuu yidhi rebakooley hadhow waaga marti sii watay hadhow waaya siinta faraxsatiina dabadeedna madowee heesay wuxuu yidhi owdaneeyow dawlid baan ahaane owdaneeyow dawlid baan ahaane war aan halwaaqlo walmooshidinlaas aanod ununasin kutabna isna kutabteena galang masiinka jarto geegu waliba hudur lakagaaitan alsheegasmeetoo kale baa haalyaalo lileye lankii hurahuro hubugda asaloy ee lankii hurahuro hubugda asaloy buug buug buug buug aryamadeeyo beriga iska ilawdaya dareenaa galay dadkii berkaasaan dudeen anina ku doorsamee waloo doron aa la sheegay wereerowdooyo waniini weererowdooyo waniini burbow ninkii madayaha waa doobiyahay ma wuxuu beenin rabaa al-shabaab unug dhammayti war dareen dhamaaday haa adlablaaga hoos jeey howalaaji maaytay walhun mal sheegne hadhowaw xasanow jibaab ma haayne yamaro hayta war wejigii koowaad ee dagaalku hirshabeelle iyo galmudug weli kama soo dhammaane wejiga labaad ee koonfur galbeed laga bilaabay muxuu yahay waryaa waa duusantahe madaxweynuhu hirshabeelle iyo galmudug keliya madaxweyne uma ahee soomaali oo uu yahay kuwaasuna wakhtigoodii waa ka faa'idaysan waayeen warba wa jubbalandna goormuu wareegahayaa koonfur galbeed markay ama ka faa'idaysta haysta fursadda ama sida galmudug iyo hirshabeelle ay ii shaafalatayso ayuu jubbaland u wareegayaa baoniga bakoola dhahayaala waana ku faa'iidaysadaana dhalyaana goolka wartee gooja caddano goor muu tegaya warmaday waan gool iska dhali ama ka faa'iidayso buda warya buda warya kanagsoy afkataasiyeedee aryamadayo budkaaga ma aqaane madaxweynuhu markuu naga soo tegayay oon soo sagootinnay waxaan u malayhaynay inuu noo soo laaban doono laakiin hadduusan noo soo noqin muxuu noogu sheegi waayey markay xeerii fandhaal kala dhaceen bataysan ari jarteen warya waar intay garanayeen way dhaaftay galmudug macalaa calbay qaadeen ag joogay waradhaha galmudug meeqay lahay dekadda hobyaan dhisaynaa oo hadda horayntiima dekadda hobyo kalay noqotay aryadhaha anigu beriga waxaan la warrami la ahay tacsiye badanaa ii taale kow saaxiibkay laxamiistihii weynaay xasan sabriye afre xasan gareed allaha u naxariisto lama eedadayta xubay cumar maxamuudna allaha u naxariisto saddex lamada dhinac qaraabadaydaana intii ka dhimatee isaga dhimatay allaha u naxariisto dhaawacana allaha caafiyo inta soo hertana walaal martinimada allaha garansiiyo war allaha u naxariistee xasangareed laxamada cajiibka ahaa ee lagu xasuusan doona waxaa ka mida ah, hoyo ilaa'aanta adduunyadu hal iskama baxdeeno war allaha u naxariistee xasangareed laxamadiisa lama koobi kare hadda qayla la'aan sida ma isku qabnaa mise waa qasanaa qasanaa qasanaa marxuum lama xantee dembigiisa allaha dhaafe dumarkowka ka tegayo daa'imada dadka iyo dalkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi xubintii kalmaana ad maqlayseen gudahaan oo ay intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen k n n gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa hees uu ku looqeeyo fanaanka axmed moge liibaan heystii damaq jacayl intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo inayda habayso andamaq jacay dadisaba cakood ka daadije waxay ugu dhahay markii aan dulimi tan dunida rabay doobyax jiibto daawanaysa ubaxo iyadoo doobyax jiibto daawanaysa ubaxo sawraaxada macdayo dulbaagaray iski furaatayo sidaysay timi e muraaxada macdayo durbaa garaydki muraatayo dadu maxaad ka falihay dhado waxaad ka faliilay andadiyama deqaina dhibkoodo ilaadhuke wuxuu sida daruuraha sagal wawdahalacay wuxuu sida daruuraha sagal wawdahalacay waa mid muuqada hablo haddaanani gudayna